gabayan magaciisa waxa way la rabaa gudguday waa gabayadii xalay xasan aadan bonfar ee sideedankii wuxuu ugu jawaabayey cabdillaahi macalin goodaan oo uga jawaabayay markaa gabayiisii garnaqsi gudguday sidan uu ku bilaabay calay goodka halaqaa ugu sastay iyo gaadhka kugu meersan guracaa lagaa toogtay iyo garabka laalaabaa gorgor jabay sidiisii adaa kuwa kanduurwe uumayd dasheedii cuntoo gooman baa tahay geerida halkaabaa ka sugi gacan la-aaneede gumaduu ku haystaa buwaa cidina kaa goyne doodaangamuutow haddii wariska keen gaadho iga gunub ficlan waa kuwan gudasadiisii anaa kaa qorqoon iyo anaa gacan sarraynayey gebagabaha birireed anaa kuu nafgoyanayey gaashaandhiggii adag anaa talada goynayey garwadeenka aniga u ahaa kuluf la heeseeyo hadday gaafi soo weeraraan igama guulaysan kulankoodii ay mahadiyeen dhaawac lama geysan guutooyinkii haad cunay geedi laga naadi gaadiid masoo ceshay guro yarsii qaaday bugdi gaabisee laga tegiyo adhi lasii guuri gabaahiiri waa taad martae goor xun laga daadi gabaahiiri waa taad martae goor xun laga daadi haweenkii gadoodii ilmada geesi laga duudey garabsaadin soo jari keliya geesii laga daaray guxushaagii reeraha ku haray gudumadii qaaday waxba sooma googoyn karee dumarkii soo gaadhay galadaadii meeshuu ku dhacay lagu dulgawiyistay anna goodirii soo leh kurboodkii yaraa qayliyo gacaladii kiiftay geeloodii baa lala tegayay gaajo lagu seexay adna googidkii soolle iyo goolcad lagu joogsay gadaankii arbacagii dhigtay oo gubasha dheeraystay gudubtaa isdaba joogta iyo col iyo guulguulka waxay daynka kala goosatuu suu ubadka soo gaadho guyaal iyo guyaal baa sidaa lagu galoolaayay maanta geel ma joogtay dhul baa loo golleeyahay gaaliyo islaam laga tegiyo garabti weeyaani dirta laysla wada gaadayaa waa gun iyo baare marka lagu gilgilo xoog ayuu gumashu hoofaaye midhahii guntan waa intaan idinka raaxaynin haddii lagu shidiyo gegil lasii xaaday golsigii la tumayaa ulaha lagu garaacaayo gare wuxuu haystaa intuu geedku wada yaallo gacadkaaba lagu haadiyey agoonka laga saariyey soomaalida haddaan kala guro oon gaar u kala qaado kan gargaar kan gaadhsiix codnimo gaabis iyuu noqonin kan isgarabsadoo kaa kalena gebi ka soo saara hadba goosanbay igu dishaa geesna loo wadino geesgoodir lama toosiyee waa gedday tahaye guntaa laga tolaa haamih iyo gaawihii jabane gucunkan maleegaa mid kale gees ka furayaaye waxa i guulguulayaan garan aqoon waaye guryahoodiioo ololayay gaas ku shidayaane gobannimo xaraashkeedabay geni ku dhaafaane qubka aan ku wada gaadhabay ganacsanayaane gumaysigaan ka reebayabay dabagableeyaane xeesh iyo gaddaan wada kuwoo ila gorfaynaya intaasay sir ula guurayaan gooriyaa leyle gelin bay ku kala daadiyaan gedaxigxayge anna kama gelgaaleeye intaa waan gutanayaaye waxaan saad galaa bixinayaan siro la goobayne ayaxa gacan wax laga siinayaan cid wax gaadhsiinne waxa ay guraayaan hadduu gadab isweydaato ama uu gabaabsiyo intaan lalaba soo gaadhin hadba geed intoo lagu xoogaa ku la fuuraaye geyi kama hadlaan iyo halkay goboodu jiifsaaye gawsiyacan weeyaan waxay idin u guuxaane gashigay qabaan baa ka badan geedahaa baxaye gubuliga kabaysta ma tagaan goolashaan galae geel goofiyuhu waa absane gebes dhabaayaaye golwadaleenka iyo uudibay faayaane guraabaadka iyo qaabuu waa waxay garoocdaane dhaqaalihii duntaa looga riday yaacsanaan jiraye mindhiga iyo kaydkiyara haatan gurafaadiye goobkii abaaday jiignaha gawda ku hayaane ganidaye waa waxaa nabaday gorofka caydheede maanta gujaa lagu nirta ayaanay gaajixine sidii goofanaha dhiiggaba looga soo go-aye geesdiiradii baana helay guluca deeraaye garaacun isku wada raacayaan gur iyo waayeele gunadaa la siinaayo bay gibir u qaataane gundulaysigaa waxa la baray goor aan la aqoonne gidaaraday la wada yuururaan gar iyo ceebayse waynugu gilgilayaan intaa waanu gelaynaaye gar haddii la daayiye haddii la isu gaagaabsho gafuurkii ma dhaafe aanay ugu garaacdaane hadduu garabku daadiyo hadduu ii gelgelimayso ganaf iyo hoggaan lagu xidhiyo garis ma waayaane jibishiisa hawrkii xunaa guudka ka cadow cadooye gaameelo weynkii lahaa waad garbala'aane mar haddaanay garanayn abaal waxa rag loo geysto ama aanay gudanayn xidhiid iyo gacal wadaag toona waxaani gadaan ii sudhay ee guudka iga saaray een geeri ula daydsadaan garan abuuwaay afartaa gorfeeye haddaan ararta guud laafo garaabaawihiiyow duxuhiiyo iska kaa gelini godolna u fiirsiiyo halkaan gacan tugaaliyiyo uun buu gobuuleeyiyo guniya soo raace geed geed ku maran baa jirood xididna waa gaare go'ondiya gacayrada haddii diima lagu sheego yaradkaahwa xarin baa tayay goonida u baxay galool mudhay haddaad sheegataan waaba garan waaye hinfin baa ku saaray idintii loo garaada qabe gobanima xaraar bay kortoon dhaxaaha gaadhaaye haddii aan gudgoonnahay axmaar kuma garaacayane duuloladu halkay kaaga taalo waanad garanayne guushii la wada qaatay baad gelengel joogtaane gumaysiga afri afrikoo dhan baan ula gudboonaynay geygeenna oo mid ah markii gobolo loo qaybsiyey doodiya dagaalkii ka dhacay labada geesoodba waataa dadkii oo gurmaday gamacsanaydeen gabanadii bilaabee kiciyo guurti la waxay gaaladii nagu hayeen ragu garaadeeye garmaqaatayaashiina helay laga golroonaaye hadday geliyo buur nagu noqdeen guduf la jeexsiiye guntooyin aan kala hadhayn gaaskuu dami waaye gacantiiyo xabkoo wada jiriyo gunyo iyo xooga gidhigii cadowgii onkoday guun saddexaad siiye gacantiiyo afkoo wada jiriyo gunyo iyo xooga gelladeeba weeye waxay nala gulgulaysaaba lixdankii la soo gaad bishaan geediga horreed nimcadii garoodhiyo xornimona la gudoonsiiye gible iyo ciyaar laguma helin galalacdii juune qoobada shantii aan ku dhigay calanka guudkayga geesaha madow waa og yahay kii garaab lahiye gabaldayaha waa la arkayaa luunku gowracay haddii aana goobtaa isdhigin kaama guranteene aduunbaa sulkaagii ka go'ay kugu gadaanaay alla soo galaydaadu waa ii cangalaabsaaye gudcurbaaba joogtaa halkeed nooga gacan haadin guxunka adkeeye mid baan soo gundhinayaaye kuwii kula dhawaa raacay bay go'asha haysaaye insaaniyada rag baa kula qaba iyo guuldariyo aan gaboobayn haddaan geliyo diiwaanka gawaaridii hargeysiyo berbere ganacsigii waayo jabuutay ka soo guri jireen gal iyo maacuune burco waxay ka soo geli jireen guddiyada hawde gallaad iyo wardheer iyo hawaas gacankii haadaamo galbad mid iyo laga hadhuu goostay kimiyaate gelidiyay saraan heesihii noo urfayn jiraye gurka gaafaha leeg halkaad gelisay mooyaane guur iyo cagdheerow kun gebiye kaa suuriye kunnadaad u aragto kullimay geliha haadnaaye afar gobol haddii laga dhigo oon laba ka soo gooyo inta ay isaga gooshayaan maanta waa digne gid gadab waxa ka dhigay waa su'aal golaha taallaaye haddii aanad garanayn dadkaad loo gudbinayaaye ama guuryadaa kuu warrami boodku cunayaaye gambalkii dhaca ayay og tahay gaanka weeraree gaadaysigii aa barteen gerina eedowye ragii cali gudaaliya lahaa geed ma jiibsadee gubyar lacagtagid laga goobayaa waa ganuun shubade go-aan lagu xambaartaa suntii loo garwaaxsadee abboodaa kalbeedkaa xigtiyo libintu waa gaare garnaylkooda dhacayay ku heli gobolladoodii ma magalfaday dhulkaagii intaad daba gudbaynaysay guxunkaakii iyo mid baan soo gundhinayaae gudban maalintii loogu baxay gol iyo duufaanka gurmadaay daraartaan lahaa gacal ixiibkiisa gadhkaa iyo gadhkaa maalintii wada gariidaysay gamaankii daraawiishta iyo lug lugiya gaadiidka gaalleefta lagu boobayee lagu gadoodayey gudumaalihii aar ka baxay geedka iyo boocda goday bay ku qoortee markuu geeshku ugu dhaafay addoontii gem laga siiyey way galabsanaayeen gurda raacyadii baad ahayd duuniga u galee unagadama taagnayn markaa gurubsanayseene meydkaa ku wada boosateen saacadihii gacanta dhaawacaan lahaa soo guraad soorka geliseene garaadkii hashaa kugu jirood calan u gaarseene haraasiisu duudumeeyey halkaas tujisaad garanne jigjigoon la soo gaadhin baad kula faruurteene markuu goray ka hadhay ciidankii ruushna gaagixiye goblantala adduunyooyi markiina lagu geesaasay gadaal baan ka soo laabanoo geeshka loo wacaye ninkii caanahaagii dhimbiyey gaari kaa dhigaye garaad laawihiiyow miyaad jaamaha u gelisi kuxunka adkeeye mid baan soo gundinayaaye gundaarkii axmaarada markuu idinka goyn waayey geddi aad ku hayseen markuu geed la qaban waayey sayid maxamed baa idinka soo gooni waagsadae darowwiya nugaal maalintay dani ka geyn weyday gudniyaa saleex kaga kacay oo loogu soo galay waa kii galgaladkii ku tegay godonka ceel buure gadaashuu dabayshaday nasbaan geenyada u qalaye hartiba isgalaalae halkii lifidka loo gooyey ilmadiisii geedaa ka baxay gebaxdii iimeeye godkaad ina adeer kaa dhigtaad garab iyo xooltaaye waxaa gacan lagu siinayaa waa gud baaqsadee galoof laguma haaneedo deen loola soo galee dambeedkiinnii waa sii gunuday mana godlaysaane geeda ramiga waa lagu dirshaa laguna buuxaaye inaan dabale soo goojinayn ow la garan maayo guxunka adkeeye mid baan soo gundhinayaaye hashaad soo gudday tidi candhada goofadaad tiraye garanguuridaa haysatiyo goofanaa shaqaye gullahay ka wada nuuga mici gabaareeye waa kaa gabdhoobee habsaday gubadka jiilaale iminkuu kudkii soo gandiyey kaga gariisha ay guudaan haddii laga gubiyo ama garaabiido adigaa gamboor daajiyoo geedaha u ulae idinbacas kuwii gowracaad gacal wadaagtaani waka ah haad ku geylamay saamaha halkaa kaga gurhay galabta kuu taallo afartaa gudgudo horay iyo galangalkaygii de gunta xididku uu ahaa gabay la sheegaayo si isii garaadayn jirayo gol iyo duufaan dheh gudban biyahaadkuu marin jiriyo iyo gololoodiisii deh godkii ina jadeeriyo afloo muxamed gaafoote garbaday ka soo lelin jireen gig iyo liishaande deh iyo ismaaciil nuriyo gube lafteedii deh geeraaradii faarax nuur godolladiisii deh gadhka yoholka wuu naga fog yahay gubashadii yowle cadi jaamac lama gaabtiree gocashadiisii deh geeridii xisee laga nixiyo gacal ha waayeen mid bacaan garmaamaynaya waa gagaab culuse gufaacooyinkii timacadiyo geedh ma soo celiyey afku rani wuxuu galabsadaa lagu garaacaayo haddaan gabayadaadii badnaa gobol ka soo qaato garnaqsiga midaas sidee haddaan gidin ka faalloodo ninkii ila gilgilo waan jeclahay gacanna waa siina gulxubkaad la boodiya ninkaad guudka kala fuushay waxba kaama guursana guursananaca kuula soo galay gaf weeyaan inaad sheegataa gabadhay ii doore markaad gaari baan ii tidhi gacalle waa yaabe gamuunkii hawada loo ganaad soo gadaal noqoye guradaadii weeya halku dhigay gafuurkii gumus iyo gantaal iyo haddaad gamas iyo soofayso gudintaada faysada adaa laabasay isgoyni kubadda dengaamaynaysa soo giraangirisay goolkaagii weeyaan halkaas gelisay doodaane markii lagaga roonaa ninkii aad u garbaynaysay waa kii kugu goblomay maalintuu guday abaalkii geedkii u fuulaba haddaad badigantaalaysay ninkii laanta loo goynayu gaaday baan ahaye gacankii maroodiga haddaad galar ka sii daysay hanuunkays libaax ugu rito laygu naanadayeen hadda buuradeeda dheer adigu gaadhsiisay qusha nimanka laga sheenayuu gooyey baan ahaye gacankii maroodiga haddaad garab ka sii daysay hanuunkays libaax ugu rito laygu naanadayeen garab kar iyo taageer haddii aad u buuxlaynaysay ninkii loo guddoonsaday shirka oo geedh qabaan ahaye gidgud laguma hesee codlaad gelalafaysaaye iminkaad gilgilataan sidii gobiye daameele idinka iska gaagixinayee kaamanuu budhine haddaad geenyo fuushiyo haddaad caga ku gaadhaaba garanugtaya cadiyo haddaad goodirka u celiso ningistaa gabraar kaa dhigtood geesaha u qabanne warana ila gudgoon tahay inaan gebay ku ooyaaye duulaabadaad tirinaysiyo anay ila gudgoon tahay inaan mahaddo geystaaye duumamadaa tirinaysiyo gabay ku wayaaye gurmadaay kolkay kula dhacaa geesi muu hadhine ninka labiyo waa kala ogyahay aar ninkii ganaye sidii goldhashii laga dilaan gocashareemaaye godobtaydu way toonan tahay gebiga daaroode gabadhaan ku ciishoonayeen gibil madoobaaday ha ku qaadin godobbaan u raray sima gammaan leeye gabadhaan idiin hooyey ee tigidhka loo gooyey gabadhaan ku daray guurtigii iyo tinaca dhiiggiisii iyo damaashaadka aan xamar ku gaadhsiiyey dhibaada aan ka daba geeyo iyo gunyaba hure ma gafine anaan layga marin webiyo xeerkeede haddiise geesi naag laga dilo oy geeri kala qaato gaasirahaliyaygi u geed la qabadsiiyo garsi waxay wareegtaba hadday talagawaan raacdo guuleed haddii laga rido xadhigga loo giijo inuu gocor dumeesha ugu hadho kastow la garan maayo afartaa gardaarseeye waxaan hadal ku soo gaabshay ma gashide aroos kale hadday go-asha ku hayso ma gudnide haddii aad midnimo gabadh ku doonayso ma geydide haddaad naag la qabo gobolka dhaafayso wataa gacdadaadii axmaar gacanta haystaaye maalintay garaaraha lahayd gaadid iyo naaska wuxuu rallaaday baxshee xabashi loo geeyey weelinkii gabaadsiga ku cunay geeskii dhagax buure golowlo bannaan baa hilwada uga garaacdeene damadna ninkii boodayay baad garan lahaydeene garankaad ku daanfeynayseen iyo galaxyoodaa diinka iyo meydku geeraansan yahay kuna gadwadaanays goblayay ogaadeen wakaahaad kugidayaaye nafsi gudayay weeyaan hadduu soo dabalbaxaye waa saladii aad kursasiyo samaydii gaabnayle furinkiyaad la garateen uu guburi siiyaaye haddee miyaana gaday waa intay garasha siisaaye iminkay gafuurkee xumaa dee la joogaane furinkigaad la garateen inuu guburi siiyaaye gabgabihiisa kala boobi iyo guufkii nala hoyday go-aankiinu waa suu ahaa ximidna gaadsiiye labakaa guddayntayn agaa sii gufaajiyey gujiisii aboor baad ku tahay gubashii kuu teeliyo garaariyey beenki beensiga waday insinada raggaa loo marmaray jaas ma haysadee soomaalinimo keegaay dami igoo ige sookaasii caweganay waxa yuururee kadulbaa isuu reerihii ganafka beeraaye midkalay u gabangaabsataan kuma soo geeriyin waa kala hadeen iyo gankeediiye garowlbaxay la moodiyey markaas adiguu goonaysay jawaahirta waa saa xidhan gaclaaneed guulihii markuu ku hadsaduhu iyaga gaadhsiiyo allah way iga gooyaaye markay saaha sheegayso danaanay idmada buuxisaa gacanadii ayaga sidaas baad gabbaar yahoo ambaday ugu gabraarsaaye afar laga adgaad leedahay oo laba ku daadayso iyo laba ku garabsuunuwaa loo gudgooyahaye geesaha cad iyo saarib iyo nimanka gaadgaaban macadkoodiisay garab galaan uma galaydaane darigaas weyntiiya caruur uma garaacaan wadnahan adowkay u jira madaxa weynkeeni bedelkiisii baa xiirooda soo dagaasiiye dhanbaa madaxa kaa saaran eed weli gadnayaysaae garays baabad xidhantee maxaa hadalba ku geysiyey doorayo caddeere daas